bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين الصلاة والسلام عlى أشرف الأنbiyاءi والmرسلين نبyina mحamedi وعlى آlih وصaحbih وسلم تسليما كثيirا اllهma cلمna ma ينfعna وانfعna bma cلمtna اllهma إna نسأlka الفقه في الdين رb اشhرح lii صدري وysر lii أmrي wxlل cqدة min لsاني yfqه qwlي wuxuu uhi muأlifku raximah اllahu taعaalى fasl waxaan kusoo jiray kitaab alqiraad fasalkana mualifku wuxuu ku tilmaami doonaa qiraadku inuu yahay caqdi jaa-is oo ka furan labada daraf xagga maaliga iyo xagga caamilka sidoo kale wuxuu ku tilmaami doonaa caaqideynkii waa maaliga iyo caamilkii hadday iskhilaafaan xukumka ka dhalanaya halkaas iyo masaa'il kale oo kala duwan wuxuu yihi likullin mid walba oo ka ah labadii caaqidayn waxaa u bannaan faskhuhu caqdigii qiraadka inuu fasakho walow maata haddii uu dhinto midkood ow amase junna u waasho ow amase uqmiya calayhi la miir daboolo oo kooma u galo infasakha caqdigii waa qiraadku waa caqdi furan oo jaa min aarafeyn wuxuu ka mid yahay cuquuda jaa sida wakaalada oo kale marka mid walba oo ka mid ah labadii caaqidayn ee ahaa maaligii iyo caamilkii waxaa u bannaan inay fasakhaan mar alla markii ay doonaan ayadoo xataa uusan la joogin kii kale ama uusan raalliba ahayn inuu fasakho maxaa yeelay qiraadku xagga bilowgiisa waa wakaalo dhammaadkuna markaan eegno waa shariko ama waa jacaalo marka haddaan dhahno waa wakaalo amaan dhahno waa shariiko amaan dhahno waa jacaalo dhammaan cuquuddaasi waa cuquud jaa-is ahoo waxa weeye furan oon laazim ahayn haddaba haddii labadii caaqideyn mid ahaan uu dhinto ama uu waasho ama kooma uu galo caqdigii qiraad wuu fasakhmayaa sida wakaalada oo kale xukumkanna waxaa ka siman dhammaan cuquudda jaa-iska ah mar haddii labadii caaqideyn mid ahaan uu dhinto ama uu koomo galo ama u waasho waxa weeye caqdigii wuu fasakhmayaa sida wakaaladii iyo sharikadii iyo jacaaladii iyo waxaa weeye caqdigan hadda ku jira ee qiraadkii ah wayalzamu waxaa ku waajibaya alcaamila qofkii shaqaalaha ahaa waa caamilulqiraadkii ee alistiifaau inuu soo uruuriyo dayntii qiraadka Eh, idaa fasakha haddii uu fasakho axaduhumaa midkood caqdii hadduu fasakho wa tandiidu ra'si اlmaali raasamaalkii inuu caddeeyo ayaa ku waajibaya in kaana hadduu yahay raasamaalkaasi cardan badeeca hadduu yahay wa qiila waxaa la yidhi laa yalzamuhu ku waajibi mahayo qofkii caamilka ahaa atandiidu raasamaalkii inuu caddeeyo oo kaash u ka dhigo idaa lam yakun hadduusan jirin ribxun wax faa'iide ah qofkii caamilka ahaa caamilulqiraadkii mar haddii la fasakho caqdigii qiraadka waxaa waajib ku ah inuu soo uruuriyo xoolihii qiraadka ee deynta ku maqnaa wax alla wixii xoolo ahaa ee dayn kaga maqnaa inuu soo uruuriyo ayaa waajib ah haduu caqdigii midkood uu fasakho ama caqdigii uu fasakhmo waayahay waa haddii ay dayni maqnayd sidoo kale waxaa laga rabaa qofka caamilka ah haddii xoolihii qiraadku ay badeeca yihiin inuu badeecada kaashgareeyo oo u caddeeyo uu lacageeyo ayaa laga rabaa waaya waa haddii uu maalig uu dalbado in uu kaashgareeyo waaya ama xoolaha markaa ribixa ku jirto amaysa ku jirin ila marka hore lacag baa loo dhibay soo maaha badeecu geliyey waa inuu caddeeya oo lacagtii uu kusoo celiya kaashki oo markaas sida kaash uu ku dhiibaa qiil baa wuxuu leeyahay ninka caamilka ah in maalkii qiraadka uu caddeeyo haddaysan faa'iidaba jirin maxaaba laga caddaynba wax faa'iido markaa ku jirta haddaysan jirin dee wax macnaha ay samaynayso ma jirto ilaan kaashgarayntu waxay noo faa'iideyn lahayd hadday faa'ido jirto in la qaybsado laakiin marba haddaysan faa'iidaba jirin oo xoolihii wax ribix aysan jirin marka hadee wax la qaybsan maba jira yaan la caddaynin ee badeec ahaan ha kudhiib buu leeyahay qowlka laakiin sida xoogga badan waxaa waajiba inuu kaashgareeyo maxaa yeelay marka hore loo dhiibayaba lacagtan kaash bay ahayd marka waa inuu kusoo celiyaa sidii uu ku qaatay wuxuu ihi wayalzamu alcaamila qofkii ka shaqiiri qiraadka waxaa waajib ku ah alistifaau inuu soo uruuriyo xoolihii qiraadkaee deynta ku maqnaa idaa fasakha axaduhumaa midkood hadii uu fasakho caqdigii wa tandiidu ra'si lmaali raasamaalkii inuu caddeeyo oo kaashgareeyo waase goorma in kaana haduu yahay raasamaalkii cardan badeeca hadduu yahay waqiila waxaa la yidhi laa yalzamhu ku waajibi mahayo atandiidu caddayntaas idaa lam yakun hadduusan jirin ribxun faa'iido walow istaradda almaaliku maaligii hadduu soo ceshado bacdahu maalilqiraad barhkii qabla duhuuri ribxin wa khusraanin intayna soo caddaanin faa'iido iyo khasaaro toona ka hor rajaca ra'sulmaali raasumaalkii wuxuu u laabanayaa ila albaaqi intii soo hadhay waayahay wuxuu ku yidhi qofkii maaliga ahaa ee hantidan iska hantidan lagu ganacsanayo hadii bar ka mid ah uu dib u soo ceshado iyadoon wax faa'iidaa iyo wax khasaara toona lacagtii ayna ka soo bixin raasamaalkii markaa wuxuu u noqonayaa intii soo hadhay maalan ninka waxaa loo dhiibay kun dollar ku ganacsaa la yidhi maaliga ah ee kunkaa dollar ninka caamilka u dhiibay ayaa wuxuu soo ceshaday boqol dollar oo ka mid ah, ayuu baahday ayadoo markaa wax faa'iide ah iyo wax khasaaro ah ayna weli soo bixin oo lacagtii uu weli oo waxa weye faaidai khasaaro toona lacagtii ka soo bixday iyo dollar soo ceshaday marka ayada ah raasamaalkii wuxuu u noqonayaa intii soo hadhay oo ah sagaal boqol ayaa noqonaya raasamaalkii kunkii ma ahaanayo hadhow haddii khasaaro uu yimaado ama faaida yimaado waxaa eegi doonaa raasamaalka sagaal baa laga xisaabin doonaa kunkii loo dhiibay lama xisaabinayo ilan boqol buu dib u ceshaday taasi waa haddii u ceshaday intayda faa'iida iyo khasaaro toona ayna soo bixin walow istaradda haddii uu ceshado almaaliku hantiilihii bacdahu xoolihii qiraadka barh ka ah, qabla duhuuri ribxin wa khusraanin intayna soo muuqanin faa'iide iyo khasaaro toona ka hor rajaca ra'sulmaali raasamaalki wuxuu u laaban doonaa ila lbaaqiintii soo hadhay wain istarada hadduu soo ceshado bacda aribxi faa'iide kadib hadduu soo ceshado maaligii falmustaraddu wixii uu soo ceshaday shaa'icun wuxuu u qaybsamayaa ribxan wa ra'sa maalin faa'iide iyo raasamaal ayuu u qaybsamayaa mihaaluhu tusaalihiisu waxaa weeye ra'sulmaali raasamaalku waxaa weeye miatun boqol waribxu faa'iiduna cishruuna waa labaatan waistarada wuxuu soo ceshaday cishriina labaatan aribxu haddaba faa'iidadu waxaa weeye sudusulmaali xoolaha lix meelood meel weeye ribixdu fayakuunu lmustaradu wuxuu soo ceshaday wuxuu noqonayaa sudusuhu suduskiisu sudus ka bedel fayakuunu lmustaraddu wuxuu soo ceshaday wuu noqonayaa sudusuhu lix meelood meel wuxuu noqonayaa min aribxi yuxsabu waa laga xisaabinaya min ribxi faa'iidadii laga xisaabinayaa fayastaqiru haddaba wuu u sugnaanaya lilcaamili caamilkii almashruuطu wixii loo shardiyey oo ribxii ah minhu waxa uu ceshaday ayuu oga sugnaanayaa wa baaqiihi intii soo hadhayna waxaa laga xisaabinayaa min ra'si اlmaali raasamaalka waaya wuxuu ku yidhi ninkii maaliga ahaa uu hantidii uu ninkan caamilka udhiibay bar ka mida uu soo ceshado markii faa'iide ay soo baxday kadib lacagta uu ceshaday waxaa loo qaybin doonaa faa'iidadii iyo raasamaalkii maadaama lacagta isku jirto oo faa'iide iyo raasamaal iskugu jirto intaa uu ceshadayna waxaa loo qaybin doonaa raasamaalkii iyo faa'iidadii taa tusaalaheeda waxaa weeyaan buuhi mualifku raasamaalka ninka loo dhiibay wuxuu ahaa boqol ayuu ahaa faa'iidada uu helayna markuu ku shaqeeyey kadib waxay noqotay labaatan halkaad maxaad haysataa boqol iyo labaatan ninkii maaliga ahaa wuxuu ceshaday labaatan almustaradu haddaba waa maxay inta la ceshaday waa labaatan haddaba ribaxu wuxuu matalaa lix meelood meel hantida guud ee ninkan hayo isu nisbee ribaxa iyo xoolaha uu ninkan hayo boqol iyo labaatan buu hayaa soo boqolna ay raasamaalta labaatan ay ribixta haddaba ribixa horta bal soo saar nisbada ribixa waa imisa labaatankii boqol labaatan imisa ka noqonaysa sudi soo lix meelood meel ila boqol labaatanku waa lix meelood oo min labaatana soo maha wuxuu ka matelayaa lacagtan boqol labaatanka ah sudus lix meelood meel waayahay haddaba ribixii maadaama sudusulmaal uu yahay intanuu ceshadayna labaatan soo ma ahayn suduskeedu waa maxay suduskeedii oo ribixda rabnaa inaan ka saarro intii ribixda ahayd ayaa rabnaa inaan ogaano marka labaatankii uu ceshaday waxay iskugu jirtaa raasamaal iyo iyo ribix ribixii muxuu noqonayaa waa suduska labaatanka labaatan suduskeed labaatan lix u qaybi waxaa weeye saddex dhibic saddex ama saddex iyo ulud saddex iyo hal saddex loo qeybiyey meesha waaya intaasaa waxay noqonaysaa ribxii nisbadii ribaxa labaatankan uu ceshaday ay ka ahayd waayahay ninkii caamilka ah haddaba wuxuu yeelanayaa labaatanka uu ceshaday wuxuu ka yeelanayaa intii uu ka lahaa ribixda intii kalena maxay noqonaysaa ee labaatan ka soo hadhay raasamaalkii raasamaalkii oo ka goostay haddaba intaa kale marka inta kale ceshada waa maxay markaa lix iyo toban dhibic lix lix ama lix iyo toban iyo ulutain lix iyo toban iyo he ulutain lix iyo toban iyo ulutain ka jar boqolkii waxaa soo hadhaysa saddex iyo siddeetan iyo ulu saddex iyo siddeetan iyo he iyo ulu haddaba raasamaalkii wuxuusaasuu noqday inta soo hadhay saddex iyo siddeetan iyo ulu ayaa raasamaalkii ah markii uu labaatankii ceshaday dabcan waxaan oga jarray labaatankii ninkii caamilka ahaa nisbadii uu ka lahaa ribaxa haddaba masaladaasi waa saas haddii uu ceshaday weya bacda ribxi markii faaida soo baxday faa'iidadii soo baxday waxaan idhi raasamaalki wuxuu ahaa boqol faa'iidadani waxay ahayd labaatan qofkan wuxuu ceshaday labaatan waxaan isu nisbaynaynaa faa'iidadii iyo iyo raasamaalkii faaidadi waxay labaatan u nisbee boqol iyo waxay noqonaysaa sudus haddaba inaan ogaana rabnaa nisbada faa'iidada ay ka tahay labaatankanuu ceshaday suduska labaatanka waa imisa waa saddex dhibic saddex soo ma inta soo hadhana waa raasamaalkii raasamaalkii bay ka go-aysaa inta soo hadha waa imisa waa lix iyo toban dhibic lixdan iyo lix waa fahamtay soo ma lix iyo toban dhibic lixdan iyo lix ka jar boqol waxay noqonaysaa saddex iyo siddeetan dhibic waxa weeye saddex ama saddex saddex ulu inta soo hadhado raasmaalka wuxuu noqonayaa saddexiyo siddeetan dhibic ulu waaya wain istaradda hadduu ceshado bacda ribxi faa'iide kadib qofkii maaliga ahaa falmustaradu wuxuu ceshaday shaa'icun wuxuu qaybsamaya ribxan faa'iide iyo raasamaalin iyo raasamaal miaaluhu tusaalihiis waxa wey rasmaali raasamaalkii miatun boqol weeye waribxu faaidadiina ishruuna labaatan weeye wastarada wuxuu ceshaday ishriina labaatan faribxu faa'iidadii sudusulmaali waxa weyaan xoolihii wadartooda lix meelood meel fayakuunu mustradu haddaba wuxuu ceshaday wuxuu noqonayaa sudusuhu lixmeelood meeshii suduskiisu wuxuu noqonayaa min aribxi maxsuuban mid laga xisaabinaya min ribxi faa'iidadii oo fa yastaqiru wuu sugnaanaya lilcaamili qofkii shaqaalaha ahaa wixii loo shardiyey minhu waxaa weeye labaatankaa la ceshaday waxaan idhi saddex dhibic saddex ayaa waxay ahayd faa'iidadii kaga soo hagaagteen intan u ceshaday soo maa labaatankii saddex dhibic saddex soomayn ahayn ama saddex iyo ulu saddex iyo ulu haddii ay u kala lahaayeen waxaa weeye faaidada nis iyo nis u kala qaybi labadoodii faa'iidadii u kala qaybi intan labaatankan waxaa ka ribx ah saddex dhibic saddex ama saddex iyo ulu u kala qaybi hadday nis iyo nis faida u kala lahaayeen maaligi iyo caamil ku kala qaybi mid kasta waxaa kusoo hagaagaya dirham iyo uluayn dirham iyo he ulutayn marka waa la kala qaybsanaya intaas oo intaa loga tegi maayo ninkan waxaa le ninkan saddex iyo ulu baa faa'iida oo ku jirta labaatan kane kala qaybsada saddex iyo uludkaas kala qaybsada mid kasta wuxuu qaadanaya dirham iyo laba ulu maala soo ma waaya baaqiintii soo hadhan ma raasmaal raasmaalki baa laga xisaabinaya wayn israda hadduu ceshaday maaligii bacdahu usoo qadar halkaas yani xoolihii bar ka mid ayuu ceshaday bacda alkhusraani khasaare kadib falkhusraani khasaarihi muwasacun waa loo qiibinaya cala almustradi wixii la ceshaday iyo walbaaqi intii soo hadhay falaa yelzimu haddaba waajib ma aha jabru xisati lmustradi intii la ceshaday qeybteedii in la kabo low rabixa haddii uu faa'iido bacda dalika intaa kadib mihaaluhu taa tusaalaheedu waxaa weeye almaalu xoolihii miatun boqol wey walkhusraanu khasaarihina cishruuna labaatan wey uma dabeetna israda ninkan wuxuu ceshaday cishriina labaatan kale ayuu ceshaday farumucu lcishriina haddaba labaatanka afar meelood meel xisatu lmustaraddi intii uu ceshaday qaybteedii weeye kaga soo hagaagaysay khasaaraha wa yacuudu u laabanaya rasma rasmaalkii ilaa hamsati wa ayuu laaban doonaa masaladan waxa weeye haddii uu ceshaday xoolihii bar ka mid ah ninkii maaliga ahaa khasaaro markuu yimid kadib markuu khasaaruu yimid kadib ayuu xoolihii bar ceshaday tii horena waxay ahayd faa'iide kadib ayuu bar ceshaday xoolihii markuu khasaaro ku yimid haddii uu raasamaalkii uu bar ceshado khasaaraha xoolaha ku jiray waxaa loo qaybin doonaa intanuu ceshaday iyo intii soo hadhay oo markaa waajibkumaha ninkii caamilkaha ah inuu kabo qaybtii uu ceshadeey wixii kaga soo hagaagayey khasaaraha haddii markaa uu faa'iido khasaarihii intii kaga soo hagaagaysay intan uu ceshaday inuu kaba waajib kuma haduu faa'iido intaa kadib taa tusaalaheedu waxaa weeye ninkan waxaa loo dhiibay boqol dabeetana khasaaro waxaa yimid labaatan ah siddeetan soo hadhay soo maa ninkii maalig ahabaa labaatan kale ceshaday lixdan baa soo hadhay waxaan rabnaa inaan ogaano labaatankan uu ceshaday inta kaga soo hagaagaysa khasaarihi si aan raasamaalka soo haday intaa dhow la kabi doono khasaaraha aan u ogaano marka waxaan isku nisbaynaynaa khasaarihii oo labaatan ah iyo siddeetankii labaatan u nisbee siddeetan waa rubuc soo maha waa rubuc soo maha ilaa siddeetanku waa afar labaatanaad soo maha haddaba waxa weeye labaatan kasta waxaa la socda shan khasaaraha soo maha ninkana labaatan buu ceshaday soo maha labaatankii uu ceshaday waxaa raacaysa han khasaare ah hanta hadhow lama soo kabi doono hanta hadhow lama soo kabi doono maxaa khasaare ka soo hadhay ilan labaatan buu ahae ninkana han baa raacday han iyo toban baa soo hadhay han iyo tobankii soo hadhay khasaaraha ka soo hadhay iyo lixdankii baaqigaa isku dar lixdan lagu daray han iyo toban waa han iyo toddobaad wuxuu ku yihi wain istaradda hadduu soo ceshado maaligii bacdahu halka usoo qadar xoolihii bar ka mid ah haduu soo ceshado bacda alkhusraani khasaare kadib falkhusraanu haddaba khasaarihii nuwasicun waxaa loo qaybin doonaa cala lmustaraddi intuu ceshaday iyo walbaaqi intii soo hadhay oo falaa yalzamu kolkaa waajib ma aha jabru xisati lmustaraddi yacni intii la ceshaday wixii oo qayb ahaa khasaaraha in la kabo markaa waajib ma aha low rabixa haddii uu faa'ido bacda dalika intaa kadib miaal taa tusaalaheedu waxaa weeye almaalu xoolihii miatun boqol weeye walkhusraanu khasaarihiina cishruuna labaatan weeye uma dabeetan israda wuxuu ceshaday cishriina labaatan ninkii maaliga ahaa oo farabucu cishriin labaatanka afar meelood meel waxaa weeyaan xisatu lmustaraddi yani intii la ceshaday wixii oo qayb ah khasaarihii oo yacuudu marka uu noqonayaa yacuud wuxuu noqonayaa rasulmaal rasamaalki wuxuu noqonayaa ilaa hamsatin wa sabciina shan iyo toddobaatan marka ninka waxaa laga rabaa un han inuu kabo oo khasaariha baa laga rabaa wayusadaqu alcaamilu ninkii shaqaalaha waa loogu rumaynaya biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumaynaya fii qowlihi odhaahdiisa uu leeyahay lam arbax ma faa'iidin aw mase lam arbax ma faa'iidin ilaa kada intaa mooyaane aw mase ishtaraytu haadaa xoolahan waxaan usoo iibiyey lilqiraadi qiraadkii baan usoo iibiyey aw lii ama anaa soo iibsaday aw mase lam tanhanii maanidin iga reebin can kada waxaynaan soo iibsado wa fii qadri ra'si اlmaali raasamaalka qadarkiisa loogu rumaynayaa wuxuu ka sheegto wa dacwa talafi dhimasho haddii uu sheegto inay xoolihii dhinteen waa loogu rumaynaya dhaartiisa wakada waxaa la mid ah dacwa raddi uu sheegto ninkii hantiilaha ah, inuu hantidiisi u celiyey waa lagu rumaynaya dhaartiisa fi asax muctabad haddaan qabanno mualifku baabka wuxuu kusoo gabagabeeyey khilaaf dhex maraya ninkii maalig ah iyo ah. sida abwaabta kale ee mucaamalaadkaba oo khilaafka ugu soo gabagabeynayay wuxuu ku yidhi ninkii caamilka ahaa ee shaqaalaha ah haddii uu dhaho waan shaqeeyey laakiin faa'iida ma soo saarin sanadka ama bishan ninkii maaligi ahaanuu dhaho waad qarinaysaa faa'idaad soo saarta oo halkaas ku qabtaan yaa loo rumaynaya waxaa loo rumaynaya ninkii caamilkii caamilulqiraadkii ayaa la dhaarinaya waxa la ku dhaaro inaan wax faa'iidaha saynin hadduu ku dhaarto dhaartiisaa lagu rumaynaya maxaa yeele waa amiin oo amiinka waxa weya dhaartiisaa lagu rumaynaya oo ninka lagu aaminay midda labaad alaslu cadam ribx waxaa asla faa'idaynaysa jir qaacidada alasl cadam ayaan cuskanaynaa qaacidat istisxaab sidoo kale hadduu dhaho lam arbax ilaa kada intaa un baan faa'iiday wuxuu yidhi waxaan faa'iiday un boqol doollar ninkana wuxuu yihi maya waxaad faa'iday shan boqol oo dollar maalan waxay isku qabteen faaidada qadarkeedii marka waxaa lagu rumaynayaa ninkan caamilka shaqaalaha ayaa dhaartiisa lagu rumaynayaa waaya maxaa yeele alaslu cadam ziyaada ziyaadada ninkan maaliga ah uu sheeganayo waa asal inaysan jirin sidoo kale hadduu dhaho xoolahan waxaan usoo iibiyey qiraadka alaabtan qiraadkan usoo iibiyey buui ganacsigeeni ogow inta badan marku saa sheeganayo waa xoolo dee ku jira khasaaro ninkan maaligan wuxuu ihi maya adigaa soo iibsade alaabtan adaa soo iibsadee ganacsigeeni maan usoo iibinin alaabtan khasaaraa ku jirta ad adigaa iibsadee ganacsiga maan usoo iibinin waxaa loogu rumaynaya ninkii caamilka ahaa dhaartiisa waayahay sidoo kale haddii uu dhaho maalan alaabtan anaa soo iibsaday alaabtan faaidadeele anaa gaar usoo iibsaday ninkii maalig wuxuu ihi maya ee ganacsigan aad usoo iibisay waa markay faaida la socoto markana waxaa lagu rumaynayaa ninkii caamilkaabaa dhaartiisa lagu rumaynaya maxaa waa ma'muun waa la aaminay asagaana garanaya iyo jeedku usoo iibiye xooluhuna marka labaad gacantiisa ku jiraanba waxa gacantiisa ku jira asaga iskale sidoo kale hadday isku qabtaan alaabtan waad ii fasaxday ninkan caamilka wuxuu sheeganaya inuu u fasaxay inuu soo iibiyo ninkii maaligan wuxuu yidhi kuma fasixin ama wuxuu yihi ninkii maaliga ah waan kaa reebay alaabtan inaad soo iibiso ninkii caamilkan wuxuu hi maadan iga reebin marka ayada ah waxa weeye waa lagu rumaynaya dhaartiisaasna qadr rasilmaal rasilmaalka qadarkiisa isku khilaafeen ninkii maaliga ah wuxuu hi rasilmaalkan ku dhiibi wuxuu ahaa saddex kun oo dollar caamilkiina wuxuu hi maya laba kun baad ii dhiibtay caamilkii baa lagu rumaynaya dhaartiisii maaa la alu cadamu dafci ziyaada waxaa asal ah inaan ziyaada loo dhiibin ninka dacwa talaf ninkii maalinka wuxuu ihi alaabtii weli way nooshahay ninkii caamilkan wuxu hi alaabtii way dhimatayniyo khasaare ayaa yimid alaabtii barbaa doon baa la degtay oo khasaarayay ninkana wuu diiday wuxu hi wax khasaare m ma imaanin adaan alaabtii qarinaya marka taana dhaartiisa lagu rumaynaya maxaa waa maamuun sida qofkii wax lagu aamiray inuu la mid yahay muudac aha dacwa radd haddii uu sheegto ninkii maaliga ahaa in alaabtii aan loo soo celinin ninka caamilkan wuxuu hi waan kuu soo celiyey maaligiina wuxu hi maada ii soo celinin alaabtii ada haya aday kuu maqan tahay weli taana waxaa lagu rumaynayaa caamilkii ayaa dhaartiisa lagu rumaynaya maxaa lagu aaminay sida wakiilka oo kale wey wuxuu hi wayusadaqu alcaamilu shaqaalihi ayaa lagu rumaynaya biyamiini dhaartiisii fii qowlihi orahdiisa uu yihi lam arbax ma faa'idin aw amase lam arbax ma faaidin la kada intaa mooyaane aw amase ishtaraytu hada kan waxaan usoo ibi qiraadi qiraadkii xoolihii tijaarada ayaan usoo iibiyey ama masli anaa soo iibsaday ama masle lam tanhani maadan iga reebin can sharaa'i kada kaa inaan soo iibiyey maadan ii diidin buu ihi kana wuxuu leeyahy waan kuu diiday wa fii qadri ra'si lmaali raasamaalka qadarkiisa hadday isku khilaafaanna waa u la mido kana uu leeyahay waxa wey raasamaalka intaasuu ahaa kana wuxuu leeyahay caamilka intaa uu ka yaraa dacwa talafi dhimashadii xoolihii inay dhinteen hadday isku khilaafaanna waxa wey waxaa lagu rumaynaya ninkii caamilka ahaa wakada waxaa la mid aha dacwa raddi celinta sheegashadeeda fil asaxi muctamad haddaan qabano walow ikhtalafa hadday isku khilaafaan maaligii iyo caamilkii fi lmashruui lahu wixii loo shardiyey caamilka hadday isku khilaafaan oo ribxii ah qadarkii looga shardiyey taxaalafaa way labalaba dhaaranayaan walahu ninkii caamilkaa markaa wuxuu yeelanayaa ujrat lmili mushqaayadda waxa weeye camalkii uu qabtay wax u qalma ama u dhigma ayuu markaa qaadanayaa wuxuu ku yihi maaligii caamilkii ayaa isku qabtay faa'iidadii ninkan loo shardiyey ninkan caamilka ah oo maala caamilki wuxu leey nis baad ii shardisay boqol kiiba conton ayaan faa'iidada ku heshiinay maaligiina wuxuu leeya maya boqol kiiba soddon ayaan ku heshiinay inaan ku siiyo almuhim way isku khilaafeen marka ayada ah way labalaba dhaaranayaan sidii beeca nagu soo dhaafto kale labada mutabaayacayn baayacii mushtariga haday isu khilaafaan lacagta qadarkeedii siday u labalaba dhaaranayeen ayay kuwana u labalaba dhaaranayaan oo markaa mid kasta wuxuu dhaaranayaa laba dhaarood oo midna ibaat ay tahay wuxuu sheeganayo uu ku sugayo midna uu ku diidayo waxaan qofkan kale kasoo horjeeda uu sheeganayo isla markaana ninkii caamilkaa ah muxuu yeelanayaa ujrat lmili ujratmil maadaama dee lagu heshiin waaye faa'iidadii ayaa waxaa la siinaya mushqaayadiisii mushahar ayuu qaadanaya marka oo intii uu shaqaynayey ayaa loo xisaabinaya marka shaqada noocan oo kale qofka qabta ganacsiga noocan o kale ka shaqeeya inta la siiyo in lamida asna la siinaya marka maxaa yeele ninka dee waxaa adkaatay inuu u laabto wixii lagu heshiiyey ahaa faa'iidada marka waxaa waajib ah in la siiyo qiimaha shaqadii uu qabanayo o ah ujuuradii wu ikhtalaf haday isu khilaafaan fi mashruudi lahu caamilkii wii loo shardiyay haday isu khilaafaan taxaalafa wey laba dhaaranaya walahu marka waxa usugnaanaysa caamilkii ujratmili ujratulmili ayuu yeelanaya kitaabu lmusaaqaat waraabtankii ayuu kitaab yahay ama waxaa dhahdaa midho wadaagii musaaqaadku maadaama uu qiraadkii ka shabahay xagga camalka lagu shaqaynayo wax ka mid ah ninkan caamilka uu ku shaqaynayo waxaa ka soo bixi doonaa waxaanu ka shaqaynayo bar ka faa'iidadiisa uu ku shaqaynay labadaba qiraadkana wuxuu ku shaqaynayay ganacsigii wax ka mid ah. ka soo baxaysa musaaqaadkana wuxuu ka shaqaynaya geedkan ee waxaa ka soo gii doona ah bar ka inuu qaato maadaama xagga qiraadkii uu ka shabahay caqdiga musaaqaadka isla markaa uu ka shabahay xagga ciwadka waxaan uu ninkan waxa weeye shaqaalaha inuu majhuul yahay wuxuu qaadan doono lama ogo ciwadku intuu noqon doono lama garanayo ijaarada inuu ka shabahay xagga lusuumka nusuulku waa maxay caqdi laazim inuu yahay caqdiga musaaqaadka taqiidka xagga waktiyanta uu ka shabahay caqdigii waxa wey ijaarada ayaa labada loo dhexaysay haddaba wuxuu caqdigan dhinacna ka shabahaa qiraadkii dhinacna wuxuu ka shabaha ijaarada ijaaradan laba shay buu ka shabahaa qiraadkiina laba shay uu ka shabaha sidaa darteed mualifku labadii baab ayuu udhexaysiiyey ee midba uu dhinacu ka shabahaya musaaqaadku wuxuu ka yimid min asaqyi saqyina waxa wey waa waraabin maxaa yeele waraabinta ayaa inta badan geedaha loogu baahan yahay shaqada u badan laga qabanaya waa waraabinta xaqiiqada musaaqaadku waxa weeye in qof uu qof kale kula macaamilo in uu ka shaqeeyo geed timireed ama geed cinab si uu u dhaqaaleeyo oo u baxnaaniyo waraabin iyo dhaqaaleyn ugu baxnaaniyo isla markaana midhaha ka soo baxaya labadooda ay wada yeeshaan oo ay wada qaybsadaan waxaa asal u ah musaaqaadka qabla alijmaac xadiidkii saxiixaynka in nabiga alay slat slam ula macaamilay ahlu khaybar ahlkhaybar ayuu nabigu la heshiiyey inay beerahooda ka shaqeeyaan riwaayo kalena waxay tilmaamaysaa in nabig alayh slam khaybar uu u dhiibay geetimireedkii iyo dhulkii isla markaa uu kula heshiiyey wixii ka soo baxaya nis inay qaataan ama midho ha ama beer dalag ahaado in markaa nis ay qaataan waana loo baahan yahay caqdigan maxaa yeeley qofka beerta iska leh waxaa laga yaaba inuusan aqoonin qaabka looga shaqeeyo ama uusan waqti uhaynin qofka garanaya qaabka beeraha looga shaqeeyana uu wakti hayo isla markaana uu garanayo shaqadii laakiin uusan haynin beerihii beertii iyo geedihii uusan haynin markaa wuxuu u baahnaanayaa qofkii maaligaha ah inuu qof u adeegsado ninkanna wuxuu u baahan yahay shaqo marka way isku danaysanayaan waaya haddii uu qofkan beerta iska leh uu qof shaqaalaysiin lahaa oo uu ka dhigi lahaa qof waxa wey ajiir ah oo mushqaayadu siinaya bil walba taa waxaa ka dhalan karta in eh, uusan beertii waxbaba ka helinba asagu meesha ku khasaaro intaasoo biloodna uu mushaahar bixinayo midda kale ninka caamilka waxa laga yaba inu shaqadii fudaydsado maadaama asaga uusan wax faa'iida ku lahayn laakiin haddii uu wax ku leeyahay markaa uu shaqaynaya uu dadaalaya dumiraha wax ku leeyahay beerta si fiican buu u daryeelaya haddaba caqdiga musaaqaadka waa loo baahan yahay wuxuu leeyahay shan rukni caaqideyn iyo mawridulcamal iyo midho iyo camal iyo siiqo caaqideyn waa labadii qof waxa weeye heshiis gelayay waa ninkii beerta iska lahaa musaaqi baa la iyo caamilkii kaasi waa rukni laba rukni waa la kala dhigi karaa mawrid ulcamal waa siiqadii caqdigu wuxuu ku dhacay oo ah geedihii imaar waa midhihii waa rukniga saddexaad alcamal waa shaqadii la qabanayay waa rukniga afraad iyo siiqadii rukniga shanaada ah wuxuu ku bilaabay hadaba mualifku rukni koobaad oo ah caaqideynkii wuxuu ihi tasixu way ka asaxaysaa musaaqaadkii min jaa-isi tasaruf qof tasarufkiisa u madax bannaan oo tasarufkiisa uu bannaan yahay walisabiyin ilmo yarna way u asaxaysaa wa majnuunin iyo qof waalan in loo sameeyo bilwilaayati wilaaye ay ugu asaxaysaa wuxuu ku yihi qofka waxa weeye caqdigan gelaya caqdiga musaaqaadka ama maalig ha ahaado ama caamil ha ahaado waxaa loo shardinayaa inuu yahay qof jaa-isu tasaruf waa maxay waa qof yani tasarufka u madax banaan oo muطlaqu tasaruf ah waa qof baaliqa oo caaqila oo waxa weeye wax xayiraada xoolihiisa ayna ka saarayn marka waxaa kaa baxaya qofkii waalaa ilmihii yaraa iyo qofkii maxjuur caleyh intaas o dhan baa kaa baxaysa waaya ilmaha yarka ah caqdulmusaaqaad ma loo samayn karaa waa loo samayn karaa iyo qofkii waalaa hadday beer leeyihiin ilmihii yaraa haduu beer leeyahy ama qofki waalaa haduu beer leeyahay weligiisii caqdulmusaaqaad wuu la geli karaa qof shaqaale ah laakiin bilwilaaya wilaaya lagu gelayaa weligiisa caqdiga gelaya isagu ma gelayo taصixu way ka asaxaysaa min jaa-isi tasaruf qof tasarufka tasarufkiisu bannaan yahay walisabiyin ilmo yar way u asaxaysaa wamajnuuni mid waana bilwilaayati wilaaya uga asaxaysaa wamawriduhaa halka ay ku aroorayso waxaa weeye musaaqaadkii annaklu waa geetimireedkii wاlcinabu iyo cinabkii wajawazaha alqadiimu qowlkii imaam shaafici qadiimka ah wuxuu ku baneeyey musaaqaadkii fii saa'ir alashjaari almuhmirati geedihii waxa weeye midhaha bixinayey dhammaantood waaya ruknigii labaad baa mualifka ku tilmaamaya ah mawrid اlcamal shaqadu halkii ku dhacaysa mawrid اlcamal waxa weeye waa wixii siiqada caqdigu ay ku dhacaysay oo ah geedihii haddaba wuxuu yihi waxa ay ku asaxaysaa musaaqaadkii keli laba geed laba geed keliya ku ansaxaysaa madhabka jadiidka imam shaafici labada geed waa maxay waa geed timireedkii iyo geedkii cinabka ahaa labadaa un bay ku ansaxaysaa maxaa yeele xadiidkiina soo dhaafay ee saxiixaynka ayaa arrinkaa tilmaamayo in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam yahuuddii khaybara uu kula heshiiyey geed timireedkii inay ka shaqeeyaan waaya cinabkiina waa looga qiyaas qaatay maadaama ay wadaagaan geed timireedkii iyo cinabkiiba xagga zakada waajibitaankeedii iyo in la qiyaasi karo oo geedkii wixii saarane midho ah la kharsi iyo qiyaas lagu samayn karo waaya kaasi waa qowlka jadiidka imaam shaafici geedaha kale oo dhan musaaqaad ku asix mahayuu leeyahay laakiin qowlka qadiimka ah ee imaam shaafici wuxuu ahaa in ay ku bannaan tahay musaaqaadkii dhammaan geedaha midhaha bixinaya oo idil sida tufaaxii limacaantii muuskii ambalafkii babaygii iyo wixii la midka ahaa sidaas ayuu qowlkii qadiimka ahaa imaam shaafici ku tegey qowlka lakin imam ka laabtay qowlka imam shaafic ka laabtay ayuu doortay musanifku kitaabkiisa tasix tanbih qowlkaasuu rajaxay lakiin waa ikhtiyaaraadka imaam nawowi khaaska ah ma aha madhabka imaam shaafici raximah allahu tacaala qowlkan haddaba qadiimka ah waa qowl xoog badan dadkuna maanta u baahan yihiin in ay ku mucaamalaan geedaha kale oo dhan si ay geetimireedka ugu baahan yihiin ayay geedaha kale ugu baahan yihin musaaqaadka wuxuu ku uhi mawriduhaa waxay ku arooreysaa mawriduhaa ay mawridu almusaaqaat musaaqaadku wuxuu ku arooraya oo ay ku dhacaysaa annaklu geetimireedkii iyo walcinabi iyo cinabki wajawasaha alqadiim qadiim wuxuu ku baneeyey fii saa'ir alashjaari geedaha intooda kale almuhmirati ee midhaha bixinayey geedaha midhaha bixinayay intooda kaleoo dhan ayuu ku baneeyey waaya walaa tasixu lmukhaabaratu mukhaabaradii ma asaxayso wahiya mukhaabaradii camalu lardi qofkii inuu ka shaqeeyo wey bibacdi maa yakhruju minhaa dhulka wixii ka soo baxaya bar ka mida inuu ku shaqeeyo weeye walbadru ama abuurkiina min alcaamili caamilka xaggiisa oo ka ahaaday walalmusaaracatu musaaracadiina ma asaxayso beertankii wahiya musaaracadii waxaa weeye haadihi lmucaamala mucaamalada tan walbadru siidhkiina min almaaliki qofkii maaliga uu bixinayo wuxuu ku uhi mualifku mukhaabaradii iyo musaaracadii labadaa midna asixmahayaan maxay kale yihiin mukhaabaradii iyo musaaracadii way isku dhow yihiin lakiin farqi yar baa udhexeeya musaaracada iyo mukhaabarada waxay kula duwanyihin keliya seyrka cidda bixinaysa labadooda waxay ka siman yihiin mid walba waxaa weeye waa in qof caamila lagula heshiiyo inuu dhul uu beero isla markaa beerta wixii ka soo baxee dalag ah uu wax ku yeelanayo siirka hadduu bixinayo ninka maaliga waxaa la yidhahdaa musaaraco haddii ninkan caamilka uu bixinayana waxaa la yidhahdaa mukhaabaro hadduu ninka caamilkaa uu siirka asagoo la imaanayo isla markaana uu beerayo waxa la yidhahdaa mukhaabaro hadduu ninka maalinka uu siirka udhiibayo leeyahay siirkan ku beer beertan kaa waxaa la yidhahdaa musaaraco labadaasba ma banaanu yihi mana asaxayaan waayahay waxaana u daliila xadiidkii jaabir ibn cabdillaah radi allahu tacaala in nabiga sala allahu alayhi wasalam uu reebay mukhaabaradii xadiidka jaabir wuxuu yihi nahaa rasul slam can mukhaabarata nabigu wuxuu reebay mukhaabaradii waay xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey waa xagga mukhaabarada musaaracadana waxay u deliishadeen culammadeennu xadiidkii haabit ibn daxaak in nabig alay slam uu reebay musaaracada nahaa rasul sl can musaaraca musaaracadii nabigu uu reebay waaya wa amara bilmu'aajara kirayn in dhulkii la kireeyo ayuu nabigu faray wa qaala laa ba'sa biha kirayntii wax dhibaa male inaad kirayso oo lacag ku kirayso laakiin musaaraco inaad ku heshiiso qofku la heshiiso ma banaano akhrajahu muslim xadiidka muslim baa wariyey waaya haddaba mas'aladan mukhaabarada iyo musaaracada alimaam الnawowi wuxuu doortay fii kitaabihi sharxi saxiix muslim in ay musaaracadu banaanta musaaracadu inay hee banaantahay ayuu doortay horta musaaracadan khilaaf baa ku jira cinda alculamaa jumhuur اculamaa culamada badankood waxay ku tageen inaysan banaanayn waxaa saa ku tegey abu xaniifa wa maalik washaafici saasa ku tageen alimaam axmed oo afarta aimo ka mid ah ayaa baneeyey musaaracada iyo abu yuusuf iyo maxamed ibn xasan ashaybaani oo saaxiibay abi xaniifa ah ayaa baneeyey haddaba qowlka imaam axmed uu ku tegey iyo muxadisiinta badankood isla markaana ay ku tageen abu yuusuf iyo maxamed ibn xasan ashaybani oo abu xaniifa labadiisa saaxiib ahaa ayuu doortay imaam nawowi oo ah in musaaracdu ay banaan tahay wuxuuna yidhi xadiid khaybar ayaa tusinay ui axaadiia bar way tusinayaan horta in ay musaaracadu bannaantahay waaya midda kale macnihii loo baneeyey musaaqaadka ayaa musaaracadii ku jira waayahay baahi weynna waa loo qabaa oo dadku u baahan yahiy musaaracada midda kale muslimiintu uu yidhi daliilka ugu waa kan axaadiis waa laga yaba fahamkooda la isku khilafay lakin wuxuu yihi muslimiinta fii jamiici اlamsaari wاlacsaar waddamadoo idil iyo casriyadoo idil mustamiruuna cala alcamali bilmusaaraca yacni waxay ku socdeen in ay isticmaalaan musaaracada macnaha musaaracadu waddan kasta way ka shaqaysaa waa laga isticmaala buu leeyahy xilli kasta marka waa ijmac camaliga muslimiintu ay ku dhaqmeen walidalika qowlka imaam nawi uu ku tegay ayaa xoog badan qowl xoog badanah in musaaracadu ay bannaanta waayahay wuxuu ihi walaa tasixu ma asaxayso almukhaabaratu mukhaabarada wahiya iyadu camalu ardi dhulkii laga shaqeeyo wey bibacdi ma shay barhkii lagaga shaqeeye yakhruju minha dhulka kasoo baxaya walbadru siirkeeda min alcaamili qofka caamilka ahaa xaggiisuu ka ahaaday walalmusaaracatu musaaracadeeda ma asaxayso wahiya iyadu hadihi almucaamalatu waa mucaamalada walbadru siirkeeda min almaaliki maaliga xaggiisuu ka ahaaday falow kaana haddaba hadduu udhexeeyo bayna nakli geedihii timirta haddii udhexeeyo bayaadun dhul bannaan oo cad saxat almusaaracatu musaaracadii way ku asaxaysa caleyhi dhulkaa cad in lagu musaaracoodo oo la beero macalmusaaqaati musaaqaadka maciisa ayay ku ansaxaysaa cala nakli geetimireedka lagu musaaqoonay bishardi itixaadi alcaamili laakiin waxaa shardi ah caamilkii inuu midoobo hal mid u ahaado ninka shaqaynaya labadaaba wa cusri ifraadi nakli geetimireedka in lagu keli yeelay inay adag tahay bisaqi waraabin walbayaadi dhulkii cadaana bilcimaarati in lagu camiro beer walasaxu muctamada waxaa weeye annahu shaaniye yushtaradu in la shardiyo anlaa yufsala inaan la kala sawcin baynahumaa waxa weeye musaaqaadkii iyo musaaracadii labada inaan la kala soocin weeye waanlaa yuqadima inuusan ka horreysiinin waanlaa yuqadam inaan laga horreysiinin muxuu idin qorya yuqadima mise yuqadama waanlaa yuqadima waa inuusan horreysiinin waxa weeye almusaaracata musaaracadii waana kaiira albayaadi walasaxu muctamad waxa wey ana kaiira albayaadi dhulka cad intiisa badan ka qaliilihi intiisa yar inuu la mid yahay wa annahu shani laa yushtaradu inaan shardinaynin tasaawi اljuزءi اlmashruuطi qaybtii la shardiyey min ahamari midhihii iyo wasarci beertii inay isla ekaadeen inaysan shardi ahayn wa annahu shani laa yajuusu inaysan bannaanayn an yukhaabira inuu kula mukhaabaroodo oo mukhaabaro kula heshiiyo tabacan lilmusaaqaati musaaqaadka ayadoo ay raacsan tahay taasi markuu mualifka noo soo tilmaamay in musaaracadu aysan banaanayn ayuu wuxuu ka soo reebay hal xaalad oo musaaracadu ay banaanaanayso waa maxay waa haddii musaaracadani ay tabac u tahay musaaqaadka oo qof maalan maalig ah oo beer geetimareed uu ku yaallo iska leh ayaa nin buu la heshiiyey inuu geetimareedkii u waraabiyo oo musaaqaadkii kula heshiiyey dhul bannaan baa jira oo udhexeeya geetimareedkaas dhulkaa bannaan ma kula heshiin karaa inuu beero uu beer ka beero ila musaaracada keligeed ma ansaxaysa laakiin musaaqaadka iyadoo raacsan oo tabac u ah maadaama uu geedihii waraabinaya timirta ahaa inuu dhulkaa bannaan ee udhexeeya geedtimareedkaana uu dalag ka beero ma bannaanta taasi way bannaantahay buu guri laakiin shuruud bay ku bannaantay horta intaynaan shuruuda sheegin maxay u bannaanaatay maxaa yeelay xadiidkii hadda soo tilmaamaynay xadiidkii jaaber in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu kula heshiiyey khaybar in ay geetimireedkii dhulkii laga qabsaday ay maaragtay dar yeelaan isla markaana ay yeeshaan waxa ka soo baxaya beerahaas oo waxa weeye midhihii geetimireedka iyo beerihii ah ay qayb ku yeeshaan nis ku yeeshaan waxaa laga fahmayaa in meesha laisku daray musaaqaad iyo musaaraco musaaqaadkii oo ah in geetimireedkii la waraabinayo iyo musaaracadii oo ah in beer laga beerayo dhulka bannaan midda kale way adag tahay in lagu keli yeelo dhulkii bannaanaa waxaa weeye beer geetibadeedkiina waraabinta in lagu kala yeero horta qaacidada meesha jirta waxay tahay yahbutu tabcan yahbutu tabcan maa laa yahbutu istiqlaala tabac u kara waxaan keli keli ahaan ama madax banaani u sugnaan karin musaaracadu keligeed bayna laakiin maanta markii la raaciyey musaaqaadka ayay banaanaatay shuruud ba haddaba ay ku banaanaanaysaa shardiga koobaad waxaa weeye itixaad alcaamil hal caamil inuu ka shaqaynayo caamilkii ka shaqaynayay musaaqaadku inuu ka shaqaynayo musaaracadii waa kow shardiga labaad in ay adag tahay geetimireedkii in lagu kala yeelo waraabin dhulkii banaana ee caddaana in loo beero ayna suuragal ahayn oo laba shaqoo kala haraysa ahayn maxaa qofkii kolliga beertuu ka shaqaynaya hadduu dhaho geedkii waan waraabinaya biyihii waxaa soo gaarhaya dhulkii banaanaa marka laguma keli yeeli karo geedihii waraabin dhulkii banaana hadii lo hala beero gooniha loo beerana suuragal ma aha oo falitaankii la falayey waxaa weeyaan waxay saameynaysaa geetimireedka oo shaqadii isku mid bay noqonaysaa marka maadaama adag tahay in lou kala yeelo ayay tabacan u banaananaysaa markaa waaya waxaa kaloo la shardinayaa oo shardiga saddexaad noqonaya inaan la kala saarin labada caqdi oo hal caqdi uu isku raaciyo waaya waa inaan la kala soocin haddaba hadduu gooni ula heshiiyo musaaqaadkii musaaracadiina kadib uu kula heshiiyo ma asaxayso markaa musaaracadii ma asaxayso shardiga kale afaraad meesha yaalla waxaa weeye in musaaracadii uusan ka horraysiinin musaaqaadki waa inuusan zaaractuka wasaaqaytuka usan dhigin waa inuu musaaqaadka horreysiiya musaaracada u dambaysiiya oo maxaasaa loo yeelayaa maxaa yeelay musaaracadu waa taabic soo maaha qaacidadu waxay leedahay fiqiga ataabicu laa yataqadamu calaa matbuuci taabic kama hormara matbuuciisi wuxuu raacsanaa marka musaaracadan maadaama ay taabicu tahay musaaqaadka daba ka horreyn mayso waa inay ka dambaysaa waaya dhulka bannaan ee cadcad hadduu yarya haduu badan yahy waa isku mid sidoo kale shardi ma aha midhaha lagula heshiinaya inta uu ka qaadanayo yani midhaha geetimireedka iyo intuu ka qaadanaya beerta inay sinaadaan ninkan caamilka ah, shardi maha waxa laga yaba inu kula heshiyo maalan musaaqaadkii inuu geetimireed ku yeesho nis musaaracadiina beerta ku yeesho saddex meelood meel way banaanta waay mukhaabaradii tabac ma noqon kartaa musaaracadii garana mukhaabaradii tabac ma noqon kartaa ma noqon karto mukhaabaradu tabac mukhaabaradu tabac ma noqon karta iyadu way ka culus tahay maxaa yaele iyadu wax kusoo arooray ma jiro nas looma hayo wuxuu ihi falow kaana haddii uu udhaxeeya bayna nahli geetimireedkii bayaadon cadiin saxat musaaracatu musaaracadii way asaxaysaa caleyhi dhulkaa cad in lagu musaaracoodo oo beer lagula heshiiyo qofkii shaqaalaha inuu ka shaqeeyo maca almusaaqaat musaaqaadka magaciisa cala nahli geetimireedkii lagu musaaqoonayo bishardi itixaadi alcaamili shaqaalihii inuu midooba shardigeeda cusri ifraadi nahli geetimireedkii loo keliyeena inay adag tahay bisaqi waraabin walbayaad dhulkii caddaana bilcimaalati camirid lagu camiraya beer walaصx muctamad waxa wey anahu shan yushtardi in la shardiyo anlaa yufsal inaan la kala soocin baynahumaa musaaqaadki iyo musaaracadii wa anlaa yuqadim inuusan horreysin almusaaracata musaaracadii inuusan ka horreysin musaaqaadkii waana kaiira albayaadi walaصxu muctamad waxa wey ana kaiira albayaadi dhulka intiisa cad ee badan ka qaliili intiisa yar inuu la mid yahay waanahu shani laa yushtardi in la shardinaynin tasaawi اljuزءi اlmashruudi qaybtii la shardinayey min ahamari midhihii iyo wazarci beertii inay sinaadaan inaysan shardi ahayn anahu an laa yajuusu inaysan banaanayn an yuhaabir inuu kula mukhaabaroodo oo muhaabaro uu kula heshiiyo muhaabaradan soo tilmaanay tabcan xaalay tahy mid raacsan musaaqaati musaaqaadkii fain ufridat ardu dhul haddii lagu keli yeelo bimusaaracati musaaracadii falmaqallu waxa weeyaan faa'iidadii lilmaaliki maaligii ayay u sugnaanaysaa wa calayhi waxaana ku waajibaya ninkii maaliga ahaa lilcaamil ninkii shaqaalaha ugu waajibaya ujratu camalihi shaqadiisa ujuuradeedii inuu siiyo wadawaabihi iyo daabooyinkeeda ujuuradeedii waalaatihi iyo qalabka ku shaqaynayey wuxuu ku yidhi haddii dhul musaaraca lagu keli yeelo soo tilmaanay musaaracadu inaysan keligeed bannaanayn musaaqaad inay raacsan tahay mooyaane haddii musaaracadii had maanta uu qofkan kula heshiiyo ayadoo keligeed ah udha beertan ka shaqee wixii ka soo baxana waan wada yeelanaynaa ee midho ah, ama waxay ka soo baxaa waxaa weeye dalag ah horta wixii ka soo baxo idil waxaa yeelanaya ninkii maalig ah maadaama musaaracada ay tahay caqdi aan banaanayn caqdigan heshiiskan wuxuu noqonaya heshiis faasid ah wixii dalayga soo baxay beerta ka soo baxa ninkii maaligaa yeelanaya ninkii caamilka ahaa muxuu yeelanaya ujratulmili ayuu qaadanaya mushqaayad ayaa la siinaya intuu ka shaqaynaya beerta mushqaayadeedii baa la siinaya daabooyinku ku shaqaynayey mushqaayadoodii baa la siinaya qalabku ku shaqaynayay mushqaayadiisii baa loo xisaabinaya waxaasoo dhan intii loo totolgareeyo ayaa la siinaya fain ufridat ardu dhul hadii lagu kala yeelo bimusaaracati musaaracadii falmaqalu faa'iidadii lilmaaliki maalig ayaa qaadanaya oo yeelanaya u caleyhi waxaana ku waajibaya ninkii maaligha lilcaamil ninkii shaqaalaha uu siinaya ujratu camalihi shaqadiisa mushqaayadeedii wa dawaabihi iyo daabooyinkii xoolihii ku shaqaynayey ee beerta ka shaqaynayay sida lo-dii iyo wixii la midka ah wa aalaatihi qalabkii uu ku shaqaynayey walaa ujrata wax mushqaayadana aysan jiraynin waxaa weeye an yasta'jirahu ninkii waxaa weeye beerta iska lahaa ama dhulka iska lahaa inuu kiraysto ninka shaqaalaha ah binisfi lbadri siirka niskiisa uu ku kiraysto liyasraca lahu si uu ugu beero annisfa alaakhara niskii kale si ugu beero ee waxaweye siirka ka mid ah dhulkii ugu beero oo wayuciirahu markaa uu caariyeeyo uu amaaneeyo nisfa alardi dhulka niskiisii kale isagoo ammaano uu siiyo aw amase yastajirahu inuu inuu kiraysto ninkaa shaqaalaha ah binisfi lbadri siirka niskiisa ku kiraysto wa nisfi manfacati alardi dhulka manfacadiisa niskeeda ku kiraysto liyasrac si u beero annisfa alaakhir niskii kale niskii kale ee siirka ahaa uu ugu beero fi nisfi alaakhari min alardi niskii kale dhulka ka mid ahaa mualif marka hore soo tilmaamay musaaracadu inaysan asaxaynin oyna bannaanayn haddii dadkii ay sameeyeen musaaraco khali ahna ay markaa waajibayso ujro inuu ninkan maaliga iska bixiyo ninkii shaqaalaha ee beerta ka shaqaynaya ujro siiyo isla markaana uusan waxba ku yeelanayn beertii ayaa hadda wuxuu noo tilmaamayaa xiila fiqhiya xiilo fiqi ah oo arrinkaa lagu xalinayo oo maa maxay in ninkii maaliga ahaa iyo ninkii caamilka ahaa ay beertii wixii ka soo baxaya wada yeeshaan isla markaana ninkii maaliga wax ujro ah aan lagu yeelanayn see xeeran loo xagta ilkana u nabadgalaan marka see waxa weeyaan beertii looga wada shaqaystaa isla markaana ninkan maaliga ah wax ujuura aan lagu yeelanaynin isla markaana beertii wixii ka soo baxayo la wada yeelanayo seen ku xallin karnaa bal arrintaas xal u keen faqiih haddaad tahay waxaa la rabaa inaad masaa-isha qaar aada xiila fiqihi aad keento adoo xaaraantii dee aan ku xiladaysanaynin laakiin makhraj fiqi ah aada keento waaya mrajka iiga hadaba xaaraan maaha qur-aanka iyo sunadaba uu ku sugnaaday mrajka iiga waaya taasi haddaba waxa weyaan bu dariiqada faa'iidada labadooda u yeelanaya ninkii maalinka iyo ninkii caamilka ah. isla markaana wax ujuura aysan jiraynin laba suuro ama laba siyaabood midkii la doonaba waa lagu heli karaa arrintaas suurada koobaad waxa weeye ninkii maalinka ahaa inuu caamilkii uu kiraysto ajiir buu ka dhiganayaa nin shaqaale ah oo muxuu ku shaqaalaysiinayaa oo mushqaayada uga dhigaya binisfi lbadri siidhka niski oo shaayac ah wuxuu leeyahy siidhkan aan hayo nis kamid ah ayaa kaaga dhigayaa ujuuro waa yahay waxaanad ii qabanaysaa inaad siidhka niskii kale ee kasoo soo hadhay ee shaayaca ah, nis kale xayimayo wada niska kale ee siidh ka soo inaad dulkan nis kamid ah aada igu abuurto ood igu beerto niskan weliba ma xadidayo dhul ka mid ah niskan kale ee siirka ahana dee isagaas kale sooma ujuuradiis wuu siinaya ku beeru leeyahay dhulka inta kale ee kasoo hadhe niska kale dhulkana uu caariyenay wuxuu leeya ku caariyeeyey ku beero dar ilahay baan kuu siiyey waa soo maada suurada koowaad ninkii maaliga ahaa ayaa wuxuu ku leey ninkii caamilka ahaa war heede siirkan aan hayo kiishkan siirka ah kala badh ushqaayadu qaado dhulkana kala badh ii beer siidhka kala badh iigu beer niskaa kalena aduu bushqaayad kuu noqon dhulka niskiisa kalena waan ku ammaaneeye iska beer dar ilah iskaga beer waxba kaa dooni maayo haddaba ninka wuu ka shaqaynaya beertii wixii ka soo baxana hadhow mucayan ma ah nis bay soo maha siidhkiina ninka nis buu leeyahay dhulkiina mid kasta siidhka nis buu ku leyahy dhulkana nis leeyahay mana cayino haddaba waxay noqonaysaa markay beerta wixii ka soo baxa inay kala qaybsamaan nisi nis kala qaataan ma fahamtaada taasi waa suura suurada koobaad waxaa weeye inuu ku kiraysto siirka niskiisa iyo manfacada dhulka niskeed si uu ugu beero dhulkii intii soo hadhay niskeedii kale siirka kale ugu beero waa suuradii hadda aan sheegaynay keliya waxay kala duwan yihiin meeshii caariyad ahayd ayuunbaa waxaa laga dhigay ujuuro oo dhulkiina laftiisa nis ka ah laga dhigay ujuradii wuxuu leeyahy nio kaale beerta dhulkan ka shaqee kiishkan siirka ana ku beer waxa weeye dhulka niskiisa ana beer niska siirkana iigu beer ujuuradaaduna waxa weeye dhulkan niskiisa kale soo hahay niska kale soo haray ayaa ujuuro ku noqonaya inaad adu aada beerato iyo siirka niskiisa siirka niskiisa iyo dhulka niskiisii kale adugu yeelo oo beero niska kale iyo siir kalena anaa yeelanaya hadha waxay soo baxaana markaa way wada qaybsanayaan ila mid kasta waa shaa'ic soo ma mid wax mucayana lama jiro wa ariiqu jacli alallati dheerta wixii kasoo baxaya dalag ama faa'iide ahaa ama dheef ahaa in loo yeelo lahumaa maaligii iyo caamilkii walaa ujrata wax mushqaadana lagu yeeli ninka maaligaha waxaa weeye an yastaajira hu inuu kiraysto ninkii shaqaalaha ahaa binisfi lbadri siirka niskiisa liyasraca si ugu beero lahu asaga nisfa alaakhara niski kale siirka ahaa ugu beero wayuciira uu caariye nisfa alardi dhulka niskiisa aw amse istaajira uu kiraysto binisfi lbedri siidka niskiisa uu ku kiraysto iyo wanisfi manfacati ard manfacada dhulka niskeeda uu ku kiraysto liyazraca lahu si beero annisfa alaakhara niskii kale ee siidka ka mid ahaa oo ugu beero fi nisfi alaakhari min ardi niskii kale ee dhulka ka mid ahaa wallahu tacala aclam wsala allah waslm ala